alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin <clears throat> waxaynu ku dhex jirnay eh, baabkii ka mid ahaa abwaabtii tusinaysay towxiidka daliiladiisa daliilada waajibnimada towxiidka inuu ka mid yahay qudrat اlkhaaliq wa kamaaluh wa cajzu tusaalaha baabkan lagu sheegayna inuu ahaa eh, almalaaika oo sifaadkoodu iyagoo ah makhluuqaad waaweyn ilahay agtiisana darajo iyo mansilo ku leh haddana sifaadka loogu sheegay aayaddan iyo labadan xadiidba waxa ay tilmaamayaan inay yihiin makhluuqaad ilaahay u baahan subxaana wa tacaala awooddoodu ay xadidan tahay sifaatu kamaalka ilaahay oo kale aan lahayn taasoo u daliila inaanay <clears throat> xaq ahayn in iyaga la caabudo waajibkuu yahay in la caabudo rabbiga kaamilka ah ee makhluuqaadkiisa ka mid yihiin qaala raximah llah fiihi masaa'il fawaa-idda baabkan iyo masaa uu ka soo saaray musanifku al-uulaa tafsiiru laaya aayaddii fasirideeda wa qowluhu tacaala xata ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum qaluu alxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir fuzicana macnaheedu waxa weyaan baynu nihi uziila canhum اlfazac alfazacna muxuu ahaa ma huwa alfazac aye alkhawf اlmufaaji wاlmuraadu biاlaayati almalaaئika saynu sheegnay sida صaxiixa ah malaaigtaa looga jeedaa oo can quluubihim cidda laleey waa malaaigta sida axaadiida صaxiixa ay tuuse athaaniyatu maa fiiha waxaa aayaddan ku jiro min alxujati daliilkii calaa ibطaali shirki baadilnimada shirkiga tusinayey khusuusan gaar ahaan maa tacalaqa cala الsaalixiin wixii markaa saalixiinta ku tacalluqee la xidhiidha wa hiya alaaya waya alatii taasoo qiila la yihi inaha iyadu taqطacu way jaraysaa curuuqa shajarati shirki shirkiga geedkiisay xididada uga siibaysaa min alqalbi qalbiga macnaa aayaddu halkay naga tusinayso ibtaalu shirki waa halkee baadilnimada shirkiga iyo xaqnimada iyo waajibnimada tawxiidka aye aye صحيح أي لma فيha min بياni عجز المkلوq ونqص وكmاl الkhاalq وcadamatihi وqdratih المطلقة waayo aayadda waxaa ku sugan cadeyn la cadeeyey taagdarada makhluuqa iyo nuqsaantiisa oo daliil u ah inaanu cibaado xaq u lahayn iyo kamaalka iyo dhamaystiranka khaaliqa dhamaystirnaanta khaaliqa iyo cadamadiisa weynidiisa iyo awoodiisa muطلqa wax walba uu awoodo taasa waxay daliil u tahay calى ana اmakhluuqa laa yastaxiqu shaya min alcibaada in la caabudo makhluuq inay baطil tahy wainama yastaxiquha alkhaaliq اlmalik almutasifu bijamiici صifaat اlkamaal waa cibaado xaqu lahun khaaliqa maaligaa ee ku sifaysan sifaat lkamaalka oo dhan marka aayaddan iyo aayadaha ka horeeya waxaa ku sugan ana almalaaئika maca cadamatihim wa culuwi maqaamihim cind allah laa yamlikuuna mihqaala dara mulki mustaqila ma leh malaaigtu mana laha mushaaraka fi milki اllah ilahay wuxuu leeyahy inaan shuraako kulama aha oo laa yamlikuuna mihqaala darati fi الsamaawaati wala fi lard walaysa lahum shirku fi milki اllah walaysa minhum muciinu lilah mid yaa kamid oo ilaahay kaalmeeyo caawiyeyne ma jiro haduu taa wax ku qaban kari lahaa walaa yashfacuuna liaxadi ila biidn illah axadna uma shafeeco qaadayaan ila biidn illah bal licajzihim laa yataxamaluuna samaaca sawt illah ma xamilayaan oo iskama xijinayaan sawdka ilaahay marka ay maqlaan bal idaa samicuu asaabahum alfazac walkhashyatu walgashyu tadalaluu lahu wasajaduu kulu hada muxuu daliilya calaa cajzihim anahum laa yastaxiquuna shaya min alcibaada faida kana hada xaalu lmalaaئika oo acdam اlmakhluuqaat wa aqrabuhaa manzilaة cinda اllahi subxaana wa tacaala maxaad kuwa kalena umalaynaysaa waay marka afar arrimood oo mushrikiintu ay macbuudaadkooda cibaadada ay caabudayaan ay ku sifeeyaan ayay aayaddani diiday oo almulk اlmustaqil almushaaraka fi milk اllah icaanat اllah iyo ashafaaca athaalثu tafsiru qowlihi yihi qaalu waxay dhahn malaaigtii alxaqa ay qaala alxaqa huwa alcaliy اlkabiir malaaigtii maxay ku warameen an allaha laa yaqulu ilaa xaqan ilahay xaq mooyaane wax kale inaanu ku hadal faakbaar اllahi sidq waaxkaamuhu cadlu warka ilaahay uu sheego oo dhami waa run wax allaale wuxuu ilaahay xukumaana waa cadaalad wahuwa alcaliy aladi calaa calى jamiici khalqihi waana mid sareeyo ilaahay khalqigiisa oo dhan ka sareeya culuw الdat wa culuw اlqahr wa culuw اlqadar wa alkabiir aladi laa akbara minhu jala wacala waa ka weyn daatan wa sifatan cid ka weyn inaani jirin malaa'igtu sida ilaahay qadarkiisa u garanayaan bay daliil u tahay alraabicatu sababu suaalihim aalihim su-aashooda sababteeda can dalika arrinkaa ay weydiiyeen marka su-aashoodu waa maada qaala rabukum suaashii waa taa ya jibriilu maada qaala rabbuna sababta su-aashaasina waa maxay wa shidatu khawfihim wa fazacihim min samaaci kalaam illah waa baqaha daran iyo argagaxa asiibay markay hadalkii ilaahay maqleen faida zaala dalika canhum sa'aluu canhu faakbaruu faukbiruu marka arrintaasi ay ka suusho baqaha iyo argagaxa iyo miyir doorsoonkaasi ayay su-aashan weydiinayaan deetana wixii dhacay baa loo sheegay marka ilaahay muxuu xukumay waxay ka baqeen ilaahay inuu cadaab xukumay iyo halaag alkhaamisatu ana jibriila jibriil yujiibu waa u jawaabay bacda dalika biqowli buu ugu jawaabayaa uu odhanayo qaala wuxu uhi ilaahay kada wa kada sidaa iyo sidaa lanna waa almalak almuwakal bilwaxyi waa malaga waxyiga loo xil saaray oo awalu man yarfacu ra'sahu isagaana akashyada iyo miyir ka u horeeya kasoo toosaya malaa'igta ka mid ah asaadisatu dikru sheegista la sheegay ana awala man yarfacu ra'sahu jibriil ka u horeeya ee sujuudda kasoo toosaya inuu yahay jibriil xadiidu nawa nawaas ibnu samcaan bay ku xusantah lannahu lmalak almuwakal bilwaxyi weeye waa siuu waxyigaa rabbi subxaana watacaala u dhegeysto u maqlo wa hada daliilu calaa fadlihi calaa saa'iri اlmalaaika fadliga uu malaaigta dheer yahay bay taasina daliil u tahay asaabicatu anahu yaquulu wuu odhanayaa hadalkaa la sheegay liahli samaawaati buu ku odhanayaa samooyinka malaaigta degan kullihim dhammaantood liannahum yasaluuna dhammaantood way weydiinaya mar kastoo sama uu soo maro way weydiinayaan isna jawaabtaasi ayuu ku odhanaya liahli kuli sama uma ymuru jibriilu calى اmalaaئikaةi kulama mara bsamaaءi sa'lahu malaaئikatuha maada qaala rabuna ya jibriil isna jawaabtaasuu siinaya qaala qaala kada wakada athaaminaةu ana اlgashya iqmaag iyo miyir doorsoonku yacumu wuu wada gaadhaya ahla الsamaawaati samaawaadka cidda degan kulahum dhammaantood faida samica dalika ahlu الsamaawaati ahlu waxa weeyaan waa mudaaf ilaa macrifa markaa cumuum buu faa'ideynaya samooyinka cidda joogto o dhan saciqu way suuxayaan ataasicatu irtijaafu samaawaat samooyinka gariirkooda bikalaam illaah hadalka ilaahay subxaana tacaala sababtii ay u gariireen oo akhadat isamaawaati minhu rajfatun samooyinku way gariirayaan marka hadalkaa ilaahay maqlaan liajli samaacihi tacdiima lilah waxay la gariirayaan oo baqo ilaahay ay ka baqayaan iyo haybadaysi iyo weyneyn ilaahay ay weyneynayaan iyagoo jamaada marka makhluuqaadka nool ee caqliga le ayaa u mudan inay ilaahay subxaana watacaala ka baqaan ay ka haybadaystaan oo weynida ilaahay quluubtooda ay gasho alcaashiratu ana jibriila huwa jibriil aladii ka yantahi bilwaxyi waxyiga gaadhsiiya ilaa xayu meesha amarahu llah ilaahay u amray wayuwasil waxyi ilmakan aladi xadadahu llahu lahu fayantahi jibriilu bilwaxyi ilaa xayu amarahu llah marka isaga mooyaane cid kaloo waxyi meel gaadhsiisaa ma jirto waayo huwa almuwakalu bilwaxyi alamiinu calayh waa ka ilaahay uu waxyiga u diro shaqo uga dhigay laguna aaminay sida ilah uhi nazla bihi الruuxu اlamiin calى qalbika litakuna min almundiriin alxaadiyata cashara masalada koob iyo tobnaad dikru istiraaqi shayaaiin sheegista la sheegay shayaadiinta xadistooda waxay xadaano waa warka samada sidaa la sheegay bay markaa dee isu fuulfuulayaan kadibna malaaigta ilaa ay daruuraha gaadhaan malaaigta waxay ku wada hadlayaan ilaahay waxyooday bay soo dhegeysanayaan athaaniyata cashara sifatu rukuubi bacdihim barhkood sida uu u fuulayo bacdan barhka kale oo iyagaa markaa sallaan iska dhiganaya sida uu sifeeyey sufyaan ibnu cuyeyna wa axadu ruwaati alxadiida saasaana sifada uu sheegay waa sidaa dhulka ilaa samada waxay tusinaysaa badnaantooda waxaa kaloo ay tusinaysaa daliilun calaa sabrihim cala albaail baailka si ay ugu sabrayaan dhibaatada kasoo gaadhaysa ay ugu adkeysanayaan walka inta kaleba ay saarayin ka waran ee dhulka u xiga bal waxay u bedheerhayaan baleen sawaarikhda rabbaaniga ah shuhab waran cereedadaas ayay u bedheerhayaan waxaasoo dhan waxay u yeelayaan nusrata lilbaطil markaasay ku sabrayaan faahlu اlxaqi أwlىa bالصabri calى اlxaqi wa nashrihi waاdifaaci canh dadka ahlulxaqa ahlu tawxiidka ahlu sunna ayaa u mudan xaqa inay ku sabraan faafintiisa iyo dadka in la gaadhsiiyo barashadiisa baristiisa iyo difaacistiisaba athaaniyata cashra athaalithata cashra irsaalu shihaab dirista lagu dirayo waran cireedka manaa marka ay doonaan inay soo xadaan asamca ursila calayhim shihaab sida ilaahay u yihi markuu ka hadlayay xidigaha walaqad zayana samaء اdunya bmasaabixa wajacalnaha rujuma lishayaaطiin waاctadna lahum cadaab saciir qaal ila man istaraqa الsamca faatbacahu shihaab mubiin alraabicata cashara annagu arrinku wuxuu yahay taaratan mar yudrikuhu shaydaanki wuu haleelaya ashihaabu ranciraadku uu asiibaya uu ku dhacaya qabla an yulqiyaha intaanu kelmaddaa tuurin taaratan marna yulqiyaha wuu tuurayaa uu gaadhsiinayaa fii uduni waliyihi ka ay isu dhow yihiine baadilku uu isu dhoweeyey dhegtiisa o yuqiruhaa fii uduni waliyihi min alinsi xaalo weligiisaas insiga uu kamid yahay qabla an yudrikahu intaanu warciraad ku dhicin marka waa inagii sheegnay in xikmad kaloon ahayn in lagu guba uun ay jiri karto ay tahay sababta marna uu ugu dhacayo marna aanu ugu dhacahayn alkhaamisata cashara kownulkaahini ahaanshaha uu yahay faaliyuhu yasduqu mid run sheega fii bacdi axyaa mararka qaarkood sidqiguna de waa alikhbaar bima yuwaafiq lwaaqic oo xaqiiqadiyo waaqaca waafaqsan in lagu waramo markaa mararka qaarkood wuxuu ku warramaya wax xaqiiqadiyo waaqaca waafaqsan taasina waxay ku timi liajli maa ataahu bihi waliyuhu min ashayaaiin ma ah, waxaan uu siiyey ee u keenay kan shaydaanka ahi ee warkii samada ah laa likowni sidqihi can cilmi inuu isagu cilmi daatiya leeyahay oo qeybkiiyo waxyaabaha aan dhicin uu ku garanayo maaha arrintu oo warkaa samada looga soo xaday ee beenaha badan loo ku daray mararka qaarkoodna waxay noqotaa ramyatu min gayri ram inuu iska yidhaahdo hadal mala awaala dabeetana qadarkii ilaahay u waafaqo saadisata cashara kownuhu uu yahay kaahinku iyo saaxirku iyo kidibu mid been abuurta ma aha kelmaddaa samada looga soo xaday la jirkeeda mi-ata kadba boqol beenood kelmadda xaqa ah samada laga soo xaday ayuu boqol beenood yacnaa beeno badan ayuu ku daraya si ay suuq u yeelato oo dadku ay u aqbalaan saynu sheegnayna dikru lcadad laysa liltaxdiid wainamaa liltakhiiri walmubaalaqa oo boqol kamano yaraynaya kamana badinaya maaha macno been badan buu ku darayaa wey sheekh bn cuthaymin wuxu uhi fi lqowl اmufiid waqowluhu miata kadba hada calى sabiili اlmubaalagati kama sabaqa walaysa calى sabiili الtaxdiid asaabicata cashara anahu lam yusadaq lama rumaysan kadibuhu beentiisa ila bitilka اlkelima kelmaddaas sababteed mooyaane wax kale beentiisa looma rumaysan alatii kelmaddaasoo sumicat laga maqlay min aلsamaa xagga sare isagoo wax beentaa faraha badan sheegaya haddana in la rumaysto oo dadku warkiisa beenta ay aqbalaan waxaa sababaya dadku waxay ku dagmayaan kelmaddaa runta ah waa kuwan odhanaya soo ki sidaa nagu yihi maali heblaayo ee sidii uu sheegay ay u dhacday ay noqoto markaa dadku kelmaddan xaqaa bay ku dagmayaan waxaanay khaflad iyo mooganaan kaga sugan yihiin camaa qaaranahaa min alkadaba kadibaat beenaha faraha badane la socda taasina waxay daliil u tahay wahada daliilu calى khaطri talbiis اlxaqi biاlbaطil in xaqa markaa baaطil in la huwiyo oo laysku dadka layskaga dhex daro xaqa iyo baaطilka oo laysku dheeho halista ay leedahay beentaa faraha badanee faaliyuhu sheegayo ama sixiroolow in la aqbalo oo isaga laftiisuna uu noqdo maqbuul cinda الnaas dadka agtooda mid manzilo ku leh dadka dee baatilka moogan sababtu waa talbiis اlxaqi biاlbaطil oo hadduu la iman lahaa baaطil maxdiyo barax tiran warkiisa lama aqbaleen ee in warkiisa beentaa la aqbalo waxaa sababaya intan xaqee uu ku khalday waa sida qofka haddii la doonayo in la sumeeyo sunta oo mutaxan looma keeno oo lama yidhahdo dhiidhiitida ama dhibtaa cab aada ku dhimatide waxbaa loogu daraa oo ku carabtu idhaahdo dasa suma fi lcasal suntii malabku qofka u dhex dhexgeliyay marka qofku malabka ayuu arkaa suntu uma muuqato wakadalika waa kuwa yidhaahdo marka ay geela ka hadlayaan yacnaa laanka aragta ee laagga ma og tahay waxaa laga yaabaa inuu jiro geed jar ku yaalla marka hasha geedkaasaa u muuqanaya laanka ku yaala ee quruxda badan kaasay uhungurooneysa laakiin jarkan geedku uu ka laalaadaa uma muuqdo marka jarkaasay ka dhacaysaa waxaa dagayna waa maxay waa laankaa ku yaala geedkaas ayaa degaya dadkuna waa sidaasoo kale u oo baadilka inay aqbalaan oo uu noqdo maqbuul lada nnaas dadka cuqaladaa agtooda mid la aqbala inuu noqdo waxa keena waa talbiiska wey in xaqii in baailkii in xaqa la raaciyo si intaa xaqa ahi ay u noqoto dabin dadka lagu aqbalsiinayo siinayo baailka walihaada waajibku waa maxay alwaajib ataxdiir miman yulabisu اlxaqa bilbaطil qofka baailka maxdiga ee baraxa tiran la imanaya waxaa xagga luminta ummadda ka daran aq iyo bail isku daraya kaasaa ka daran walihaada ashcariyadu akaru idlaala min gayrihim ashcariyadu xagga luminta waa ka badan yihiin luminta ay umadda lumiyeen firaqa kale oo muctazilada si aan loogu dagmayn baa ashcariyada loogu dagmaya lannu saynu insha allah ku arki doono markaynu gaadhno kutubta alasmaa wasifaat ka hadlaysa jamacuu bayna usuuli asalaf wa usuuli اlmutakalimiin usuushii selafkana waxbay ka qaateen fi lcaqaa'id usuushii mutakalimiintana waxbay ka qaateen labadaasay isku dareen marka usuushan selafka ee madhabkooda wax ka mid uu ku jiraa waxay sabab u noqotay dad fara badan inay ku degmaan madhabkooda baailkaa xaqi waxa weeyaan ay moodaan wahaakada muctasiladuna marka jahmiyada loo eego wakadalika waxa weyaan aljahmiya marka loo eego kufaarta asliyiinta asliyiintae diintaba aan soo gelin walihaada ilaahay subxana wa tacaala kitaabka wuxuu usoo dejiyey in xaqa iyo baatilka la kala saafo ahlulxaq iyo ahlulbaaila dadka ay u kala caddaadaan si aan loogu dagmin ilahay wuxuu hi wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiil lmujrimiin aayaadka maxaa loo tafsiiliyey o loo kala dhigdhigay oo bitafsiil aayado ay uga hadlayaan masaa'ilkan iimaanka iyo towxiidka iyo caqaa'idka waa kuwa mujrimiinta aladiina yulabisuuna alxaqa bilbaطil yulabisuuna calى الnaas si kuwa wadadooda ay u caddaato oo baadilnimadooda dadka ay ugu caddaato oo deetana dadku ay isaga ilaaliyaan marka kuwa in laga dega laga digaa aada bay waajib u tahay culimaduna aada bay u caddeeyeen waxyaabaha baadilku inuu faafo dadkuna ay aqbalaan keena ee u daran inuu talbiiskaasi uu ka mid yahay in baadilkii wax xaqa la raaciyo si ay nafuhu u aqbalaan ay ugu dagmaan bal waxaan idin akrinayaa dhowr hadal u leyahy shekh islam ibnu taymiya raximah اllah jimcu fatawaa mujaladka afraad saxada koob iyo konton wuxuu ku uri waman sabra min ahli اlahwaaءi calى qowlihi fadaka lima fihi min alxaq qofku isagoo lunsan oo ahlulbidaca haddana inuu baadilkiisii ku sabro maxaa keena fadaka lima fiihi min alxaq qowlka waxa xaqee ku jira baa sabab u ah inuu qofku baailka ku sabro oo baail maxdiya hadduu yahay haaliban nafuhu ma aqbalaan ila budda fi kuli bidcati calayha طaa'ifaة kabiira min alxaq aladi jaءa bihi الrasuulu wayuwaafiqu calayhi ahlu الsunati wاlxadiiث waayo waxaa laga maarmaana bu uhi bidco kaste oo koox weyni ay haysato inuu ku jiro wax kamida xaqi uu rasuulku la yimi ahlu الsuna wاlxadiiثna xaqnimadiisa ay waafaqsan yihiin ma inuu ku jiro yuujibu qabuulaha bidcada in la aqbalo wax sababaya id ilbaailu lmaxdu laa yuqbalu bixaal waayo baailka maxdiga baraxa tiran lama aqbalo dadka badankooda waxa dagaya waa maxay waa inta xaqa ah ee ahlulbidaca iyo ahlulbaailku ay ku sugan yihiin intaasaa dagaysa oo ka indhatiraysa baailkooda mujaladka sideedaad sabxada toddobiyo soddonna wuxuu ku uhi wahaakadaa caamatu maa tanaazaca fiihi nnaas waxay dadku ku murmeen badankiisu waa sidaa yakunu maca haulaai bacd alxaq kuwaas iyagoo ahlulbaaila ayaa haddana wax xaqa ay haystaan waqad tarakuu bacdahu xaqii barh ka midana way ka tegeen kadalika maca alaakhariin kuwa kale waa saasoo kale walaa yashtabihu cala annaasi albailu lmaxdu dadka kama shabah galo xaqa ugama ekaado baailka barxa tirani oo baail markaa xaq lagu dheehay bal budda an yushaaba bishayin min alxaq baailkii si ay nafuhu u aqbalaan ay ugu dagmaan waa in lagu barxo in xaq ah. falihada laa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabkum fainahum hum aladiina aamanuu biاlxaq kulahu wasadaquu kula طaa'ifati fima qaaluu min alxaq fahum jaaءuu bالsidqi wasadaquu bihi falaa yakhtalifuun marka waa masale muhima weeye ahlubaailka xaqa agtooda yaallaha ku dagmi baadilka agtooda yaalla eeg ahlubaailkana xaqa ay ku sugan yihiin ka taga lama laha walaa yudcaa axadu ilaa tarki اlxaq xaqa inuu ka tagaa xadna loogu yeedhi maayo ee waxaa loogu yeedhayaa xaqa ay haystaan inay ku sugnaadaan xaqa ka maqanna inay xaasiliyaan baadilka ay ku sugan yihiinna inay ka tagaan waxaa kaloo ku yaalla kitaabkiisa jaamicu rasaa'il juska labaad sacad saddex boqol toddobiya toban weli wa maa yunfiqu bayna almuslimiina maa fiihi xaqun wa baailu waxaa muslimiinta dhexdooda suuq ku yeesha ee socda ee hirgalaa waxa weeyaan waa xaq iyo bail isku jira id ilbail lmaxdu laa yabqa baynahum bail barax tiranoo in yaroo xaq inaani ku jirin muslimiintu ma aqbalaan daru tacaalud alcaqli wanaqlina wuxuu ku yihi jiska toddobaad sixda boqol iyo toddobaatan faina albaila almaxda aladi yadharu buطlaanu likuli axad laa yakunu qowla wamadhaba liطaa'ifati tadubu canhu bail barax tiran oo baadilnimadiisu cid walba ay u muuqataa madhab iyo qowl uu ku tago koox uma noqdo kooxo dhan adigu u fiirso ar ahaan ahlulqiblaha baadil barax tirano baadilnimadu cid walba ay u muuqataa madhab uma noqdo oma difaacdaan oma faafiyaan baadilka ile dadka in badan baa mukhlisiin oo xaqdoona waxaan inuu baadil iyo hadduu u cadaan lahaa iskaga tegi lahaa inay baailka ku dul sugnaadaan ay difaacaane dadka ugu yeedhaan maxaa sababaya in baa ku jirta marka intaa bay ku degan yihiin wainama yakunu baila mashuuba bixaqi waa bail markaa xaq ku dheehan kama qaala tacaala lima talbisuuna alxaqa bilbail wataktumuuna alxaqa waantum taclamuun maxaad xaqa baailka ugu dheehaysaan oo aad dadka iskaga dhex daraysaan xaqa iyo baailka xaqa aad u qarinaysaan idinkoo garanaya aw takunu fiihi shubhatu liahli bail ama xaqba kuma jire wax xaqa u eeg baa ku jira wax xaqa u eegna waxa shubhada la yidhaahdo wain kaanat bailatan wabulaanuha yatabayan cinda nadari saxiix laakiin shubhadu waa baail xaqa u eeg oo ilaa dee loo fiirsado mooyaane baadilnimadeedu aan aanu muuqan marka ama xaq baa ku jira ama wax xaq u eego shubha baa ku jirta taasaa dadka baailka ku haysa marka masaladaasi masale aada iyo aada muhim u ah ha fududaysanin markaa baailka ay dadka qaarkood ama firaqa qaarkood diin ay ka dhigteen adoo ku dagmaaya xaqa agtooda yaala bal waajibku waa qofka talbiiska wada ee xaq iyo baadil isku qooshaya in dadka looga digo waayo isaga ayaa dhibaatada xagga luminta ee ummadda uu ku hayo iyo hagardaamada diinta islaamka uu ku hayaa ay badan tahay waayo walihaada hala yaabin in ahlucilmigu ay ahlulbidaca radiyeen radin ka badanta ay kufaarta radiyeen macanaa ahlulcilmi min ahli sunna laga soo bilaabo markii alfiraqu alictiqaad alictiqaadiyatu lmubila ay soo baxeen kutubta iyo maqaalaadka ahlulbidaca ay ku radiyeen iyo ta waxa weeyaan ay kufaarta ku radiyeen labaduba ha jiraana waxa badanta ay kufaarta ku radiyeen taas ayaa badan sababtu waa maxay sida dadka qaarkood casrigan jooga masalada u dhigaan miyaa sababtu oo ay yidhaahdaan gaaladiibaa idinka nabad gashay oo muslimiinta idinkama nabadgelayaan faham qaasir jiddan wey inuu ku dhaahdo buushna ka hadli maysid alqaacidana waad ka hadlaysaa ama daacishna waad ka hadlaysaa waa qof aan diinta si saxa u fahmin qofkaasi hadduu xataa qur-aanka ufiirsan layo axaadiida ahlu shubahaadka xaqa ku abtirsanaya inta laga hadlay ee la radiyey ayaa ka badan inta la radiyey kufaarta baailka maxdiga ah ee baraxa tirana cidna aan ka qarsoomahayn ku dul sugan adiga imika hadduu ku yimaado nin yahuudiyi wadacaaka ila alyahuudiya hal taqbal imisaa muslim yahuudi noqday laa yuujad dadkaba uguma yeedhaan waa diin qowmiyad ay leedahay nasaarada tusaale usoo qaado hadduu kristaan ku yimi hadduu kuhaa diinta kristaanka ka fiican diintan islaamka iskaga kaali diinta islaamka yanaa haaliba laa yudiluk sida haalibkaa waxay u badan tahay inaanu ku lumin lakiin hadduu shiici ku yimaado ka war kule ahlubeytkaan jecelnay cali baan jecelnay ahlubeytkii baa la dulmiyey oo xaqoodii baa la qaatay imisa muslimiin ahlusunaa shiica noqda sanad walba hadduu jahmi ku yimaado muctazili khaariji walihaada rasuulku alayh isalaatu salaam muslimiinta cusaada ah inta uu ka hadlay gaar ahaan xukaamta iyo inta uu khawaarijta ka hadlay iyo xagga shidatulkalaam hadalka adeegiisa hadalka nebigae khawaarijta ku wajahan baa ka adag kana badan ka xukaamta muslimiinta ee dalamada ku wajahan khawaarij in lala dagaalamo rasuulku alayه الsلatu slam amar ku bixi alxukaamu dalmana in loo sabro yani sababtu waa maxay kuwani fisqigooda iyo dulmigooda dadka diin uga dhigi maayaan macanaa talbiis lama socdo nin iska bareedhoodo isagu baadilka muuqdo doonaya ayuunbaa raaco u taga laakiin kuwani baadilkiibay diin ka dhigayaan oo ictiqaad waxa weeyaan ka ah lihaada ba rasuulku alayه الsalaatu wasalaam aada iyo aada uu uga digay casrigana waa saasoo kale wey daad aragta culama ahli sunna oo ruduuduhum calaa ahli lbidac ay ka badan tahay ruduudum cala kufaar labaduba ha jiraane sababtu waa taasi ogow waayo talbiiska iyo shubahaadka dadka xaqa lagaga luminayaa akharu cinda almuntasibiina ila alislaam min ahli lahwaai walbidac gaalada iyaga ayuu talbiisku waxa weeyaan uu kaga badan yahay laakiin masaa-isha noocaasa dadka aan diin ahaan u fahmin waxa u sawirmaysa ay u qaadanayaan ninkani gaaladiina uu iska daayo muslimiintana u ka hadlay arrin labaad isweydiiyey markuu muslimiintan radinayo yatakalamuu calayhim bimaada bixaqin am bibail hadaa aragto qof la radinayo xataa sheekha ka ha noqdo ay waaxid kaad isku madhabka tihiin ha noqdo maxaa loo radinaya aan la soo istaagin kullun waa raadun wa marduudun calayh oo qof hadalkiisa oo dhami uu wada sax yahay ma jirto lakiin waxaa lagu radinaya miisaanka saar am am bibailin haddii xaq lagu radinayo waa min alamri bilmacruuf aladi awjabahu allahu calayka wacala annaas waa inaad aqbasho aad ayido haddii baadil lagu radinayana baadilkaa muuji baadilkaa munkare waajib ay kugu tahay waxa inaad inaad inkirto waa talabaade limaada yuraddu caleyh qofkan muslimkaa maxaa loo radinaya firqa ha noqdo qof ha noqdo limaada yuraddu caleyh su-aashaa la isweydiye maxaa loo radinaya haddii radinta la yska daayo se maxaa dhacaya waxaa loo radinayaa awala daban can iddiin oo qof waliba waxa khaldana uu la yimaada haddii loo dayn lahaa diintu way naga fasahaadi lahay diintan ilaahay wuxuu ku ilaaliyey waxa weeyaan difaacaa la difaacayo ee ciddii khaldantaba lagaga tiraabayo ee yusaaxu caley lagu qayliyo leeyahy waar iska ilaaliyo u idin luminayaan haddii kale sida diinu nasaara ay ufasahaday bay diin ulislaam fasahaadi lahay mar hore arinka kale ee qofkan loo radinaya waxa weya waa raxmatan bihi isaga isaga laftiisa loo naxariisanaya oo baatilka haddii qofka loo daayo la ixtiraamo o la yidhaha waa hebel ayaan la radiyeyno loo daayo dee arrinta noocaasi way dagaysaa baatilki inuu kusii sugmay ayay sabab ugu noqonaysaa oo dad fara badan uu lumiyo dabeetana dadkaa dembigoodiina dhabarka loo saaro markaa qofka naasixa ah ee raxiimka ahi waa qofka dadka baadilka ku radinaya wey hada huwa naasix alraxiim amaa qofka isagoo arkaya inay baadil ku sugan yihiin suuba salaaxaya aan radinahayn bal in la radiyo karaahiyeysanaya kaasi waxa weeyaan naasixu maaha dantooda iyo maslaxadooda iyo wanaagooda ka talin maayo qadiyadda ku saabsan sidee loo radinaya radinaya taas waa qadiyad kale wey الرd لابد أن يkونa بعلم وعdل الكلام في الرiجال يحتاaج إلى علم وعdل su الiمام الذهبي رحimه الله oo qofku inu wax radinay inu cilmi ku hadlayo جahl in wax lagu radiyo lama ogola oo qaadigii jaahilkaabuu noqonaya qofka isagoo maslada jaahilkaa haddana dadka waxa weyaan radinaya kadalika bicadlin waa inuu noqdo walaa yajuusu laka an tuqawil الإنsaan ma lam yaqul kaafir xataa hadduu yahy kuma banaana waxaanu odrhan inaad ka samayso inaad been aad ka samayso laa yajuusu laka dalika wax xaqo uu yihina waxa weyaan inaad ka duudsido oo isagoo xaqaa ku sugan aad tidhahdo kuma sugna adoo og inuu xaqa waxa weyaan uu ku sugan yahay marka alkalaamu fi الnaas wa fi الrijaal yaxtaaju ilى cilmi wa cadli walaa budda an yakuna bidaliil oo kalaam iyo hadal quriya waxba tari maayo waa in daliilu ku dhisan yahay waana cilmigaas aynu ishaaray marka masaladuna masale muhima ninkani waa sixiroole waa faaliye waa islaam fooxisaa waa munajimo waa xidigiye in hadalkiisa la aqbalo oo maqbuul uu noqdo lada naas maxaa sabab u ah xaqan iyo runtan hadalkiisa mararka qaarkood ku jirta ayaa sabab u ah wa hada daliilu calى khuطuuraةi الtalbiis waay الثaaminaةa caشhرa qabuul النufuusi nafaha aqbalkooda ay aqbalayaan lilbaطili kayfa yatacalaquun u fiirso si ay ugu dhegayaan biwaaxidatin mid xabadii runtahayd bay ku dhegayaan maalhebleesa soo kisaa nugu yihi ba ohanaya walaa yactabiruuna bimiatin boqolka beenoodna waxba kasoo qaadi maayaan اktaruu biwaaxida fasadaquuhu biha fi kuli ma qaal xabad runoo uu yihi ayaa sabab u noqotay wuxuu yihi ba inay aqbaleen oo boqolkii beenood beentii faraha badnayd ka indha tirtay markaa nafuhu saasay baatilka waxa weeyaan ay ugu tacalluqaan oo ay u aqbalaan nin odaybaa wuxuu igu yidhi hadda waa dhintay ilaa unaxariistee nin kaloo markaa xidigiyo faaliye ahaa buu isna aan garanayuu ka sheekeynayey wuxuu nagu yidhi buu yihi sanadkan abaar bay noqonaysaa idaha wankaa iskaga darina halkii annagoo fadhina buu daadna hoos maray buuhi haddana ninkaa waan garanayaayo dad badan baa ku tacaluqsanaan jiray berina wuxuu yihi sanadkan barwaaqay noqonaysaaye intuu faaliyey ama xidigiyey xidigaa ka faaliyey idaha wanka kusii daaya arrintaa de waxaa fahmaya ciddii xoolaha taqaan idaha wanka mar walba layskagama daro waxaa loo eegaa waktiga ay ku beegmayaan hadhow haddaad hadda ku darto ay ku beegmayaan jiilaal dee idu way dhimanayaan mogta marka had jeer waktiga guga bilowgiisa inay dhalmadoodu ku beegantaa loo eega marka wuxu sanadkan macaa jiilaalkaa barwaaqaaye iskaga darayda hawanka jiilaal iyo abaar dhahaaratay bay noqotay kii gebiye markaa ama heesaya idaa waraabini waa kii yihi shaarubaale iyo sheekeeedoy mashan baa hadhay ya yaana shaarubaale iyo sheekadii <laughs> sheekadii la dhex mariyay baad eeday laxdii buu ku leeyahy oo dee jiilaal taagan oo dhashayna ah. waxalaalo waxay afka saartaana aan aanu jirin waaye ataasicata cashara kownuhum ay yihiin dadku talaqaa bacduhum barhkood inuu ka qaadanayo min bacdin barhka kale tilka alkelima kelmaddaas oo midba mid buu kelmaddaa usii dhiibaya yaxfaduuna way xifdinayaan wayastadiluuna biha way deliishanayaan waa kii sidaa yihi sanadkan barwaaqay noqonaysaa ay barwaaqo noqoto waa kii jilaal bay noqonaysaa ay jilaal noqotay waa ka yihi dagaal baa dhacaya dagaalkuu dhacay fayusadqu fayaquluuna alam yubirna ywma kada wakada yakunu kada wakada fawajadnahu xaqa lilkalima alati sumicat min asama hada min asbaabi tarwiiji ma yaquluhu lkaahinu min albail bailka haddii la tarwiijiyo oo la suuq geeyo oo laysla dhex qaado sidaasuu maqbuulu noqonayaa uu ufaafaya alcishruun ibaat ifaat baabka waxaan ka baranaa in sifaatka ilahay la sugo min gayri taciili walaa taxriif wa min gayri tashbiihi walaa takyiif khilaafa lilashcariyati iyadoo ashcariyada arrinkaa lagu khilaafayo ashcariyada almucaila ee kuwa oo ah kuwa aan sifaatka ilaahay sugin oo baabkan adilada ku jirta sifaat baa lagu xusay sifaatka ilahay kamida sifat iraada kamida fii qowlihi ida araada allahu an yatakalama bilwaxy waxaa kamida sifat lkalaam fii qowlihi takalama bilwaxy wa qowlihi samica sawtahu ahlu الsama kalaam llahi inuu yahay bixarfin wasawt bay taasina daliiluta wakadalika mil صifaة اlculuw fii qowlihi qaluu اlxaqa wahuwa اlcaliy اlkabiir wlashcariyatu waa mucaila fi baab الصifaat waa mucaila waa kuwa ilahay sifaatkiisa ka marhnaysiiya lakiin taciilka laba nooca taciil kuliya ka taciil jahmiye qofkan magac iyo sifatoona ilahay aan usugahay iyo taciil juziya inuu qofku waxna sugo si uu usugayba waxna uu anfiyo marka taciilkooda waa taciilki juziga aha wey walihada sheekh ibn cuthaymiin wuxuu yihi waama ashaaciratu fahuwa mucailaة ictibaara biakar waa mucailo waa kuwa ilaahay sifaatkiisa ka marhnaysiiya oo aan usugin marka xagga aarka laga manaa intii badnayd baan isugahayn lannu laa yuhbituuna min aصifaati ila sabca wasifaatuhu tacala laa tuxsa sifaatka ilahay aan la tira koobi karin ayay toddoba ka sugayaan waihbaatu lihadi sabci laysa kaihbaati salaf taas darsigii shalay baynu ku sheegnay soo ma toddobadaana siday salafku usugeen uma sugayaan فمثلا الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف والأشاacرة قالوا الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم صفة ذاتية bay leeyihin nooع ahaan iyo أفrاad ahaanba ولا يتكلم بمشhiئة bay leeyihin وhذا الذي يسمع عباaرة عن كلام الله وليس كلام الله waxaan loo mqlayaana hadلkii ilahay maaha صفة ilaahay ahaa ee waa hadل مkخلوqa oo hadلkii ilaahay laga cabiray bل هو مkخلوq xaqiiqaة اأmr anahum lam yuhbit اkalaam alxaadiyaة wاlcishruun masalada koob iyo labaatanaad ana tilka الrajfa gariirkaa samada qabanaya wاlgashm miir doorsoonkaa malaaigta ku dhacaya خوفا min allahi caza wajala baqo ilaahay ay ka baqayaan awgiibuu u dhacay taasina waxay daliil u tahay ilahay cadamadiisa iyo weynidiisa oo baqaha ilaahay ay ka baqayaan ayaa malaaigta iyo samooyinka heerkaa la gaadhay markaa samooyinku inay ilaahay ka baqanayaanna waa laga baranaya baqo xaqiiqi ah waa ilaahay shucuur buu u yeelay dareen ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa ay dareemayaan bal makhluuqaadku ilaahay bay utasbiixsadaan wain min shayin ilah yusabixu bxamdi walakin la tasmacuuna la tafqahuuna tasbiixahu athaniya athaaniyatu walcishruun masalada ah, labiyo labaatanaad anahum yakiruuna way hoobanayaan sujadan xaalayiin kuwa ilaah isujuudsan khuruurku waa in xagga sare laga yimaado hoos loo foorarsado faida samica dalika ahlu الsamaawaati saciqu wakaruu lilahi sujadan marka sujuuddaas waa sujuudu hayba tacdiim ebadays ilaahay ka hebadaysanaya weyneyn ay weyneynayaan iyo baqa ilaahay cadaabkiisa ay ka baqayaan ayaa sababu ah aa ya an wadaa qala musanifku raximah llah baabu shafaaca musanifku raxima llahu tacaala baabkan wuxuu kaga hadlayaa shafaacada wa qowli llahi tacaala waandir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahu min dunihi waliyu walaa shafiicu lacalahum yattaquun musanifku raximah llahu tacaala lam yubayin muraadahu min hada lbaab baabkan musanifku muxuu uga jeedaa ma caddayn shuraaxu kitaabna way isku khilaafeen fi maqsud اmualifi fi hada اbaab baabu shafaaca muxuu uga jeeda qaarkood waxay yidhaahdeen maqsuuduhu waa bayaanu shafaacati shirkiya ujeedadiisu waa inuu caddeeyo shafaacada shirkiga ah oo mushrikiintu horeyse iyo dambeysaba inay shirkiga ku dhacaan waxaa sababay waxaa ka mid ahaa bal u weynaa طalabu اlqurbati wالshafaaca sidaynu kusoo baranay alqawaacid اlarbac oo tii qaacidada koobaad ka hadleysay inay ilaahay subxana wa tacaala rabbinimadiisa guud ahaan qirsanaayeen qaacida labaadna waxay ka jawaabeysay su-aal qaacida koowaad ka imaneysa oo ahayd hadday ilaahay rabbi u qirsanaayeen maxaa sababay inay ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyaan jawaabtu markaa waxay noqotay waxaa sababay oo shirkiga ku riday iyagoo ilaahay rabbi u qirsan طalabu shafaacati wاlqurba wayacbuduuna min duni illahi ma laa yadurhum walaa yanfachum wayaquluuna haulaai shufacaaؤuna cinda allah wاladina اtakaduu min dunihi awliyaa ma nacbudhum ila liyuqaribuna ilى اllahi zulfa culimada halkaa martay yihi maqsuudka baabku waa bayaanu shafaacati shirkiya waxaa ka mid sheekh sulayman ibn cabd llahi fi taysir caziz اlxamid wakadalika sheekh asicdi kitaabkiisa alqowl الsadiid wuxu uhi inama dakara musanifu shafaacata fi tadaaciifi hadihi اabwaab wuxuu abwaabtan dhexdeeda shafaacada musanifku ugu sheegay لأن المشhrikiina yubariruuna shirkahم وducaaءhm للmalaaئikaةi والأنbiyaaءi والأwliyاء bqowlihim naحnu nadcuuهm maعa cilmi أnhm makhluuquuna mamlukuun wlakin xayثu ina lahm cinda اllahi jaha caظيima وmaqama عaaliya وmaqaamaati cاaliية nadcuuهm liyuqaribuna ilى اllahi زulفى waliyashfacuu lana cindahu wuxu uhi mushrikiintu waxay ku tabriirinayeen oo sax ay kaga dhigayeen shirkigooda iyagoo lahaa waanu garanaynaa malaaigta iyo ambiyada iyo awliyada iyo dhammaan inay makhluuqin yihiin mamluukiina lakiin ilahay agtiisay jaah ku leeyihin iyo derajo sare marka waanu baryeynaa waanu caabudeynaa si ay ilahay noogu dhoweeyaan nooguna shafeeco qaadaan markaa dee albaabkii shirkiga laga gelaya bay noqotay shafaacada sababtaa awgeed buu musanifku baabkan ugu sheegay shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen maya maqsuudku waa bayaanu axkaami shafaaca wamaa yuhbatu minha wamaa yunfa yaani intaa waa ka caamsan yihi shafaaca shirkiya oo qura inuu caddeeyo musanifku baabkan uu keenin taasi waa ka mid maqsuudka lakin maqsuudka intaa waa ka guda ballaaran yahayo waa inuu caddeeyo shafaacada maxaa la sugayaa maxaase aan la sugahayn oo la diidaya waxaa ka mid cabdiraxman bn xasan wuxuu yihi raximah llahu tacaala fi qurati cuyun muwaxidiin qowluhu bab الشhafاacati ay bayaanu ma ahbatahu الqur'an minha wma nafaahu وxaqiiqaة ma dala الqur'an calى ihbaatih ahlucilmiga qaarkood baabkan labadii baabee ka horeeyey bay kala mid dhigeen maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen maqsuudku waa dikru daliili aakhara min adilaة التawxiidi wa buطlaan الshirk so labada baabo horeba mayna odhan adilada waajibnimada tawxiidka iyo baadilnimada shirkiga in la caddeeyaabaa labadaa baab loo dhigay oo kitaabkan loogu qoray somayna odhan waxay leeyiin baabkana waa lamid iyo ka ka dambeeyaba o baabu qowli lahi tacala inaka laa tahdi man axbabta walakina laa yahdi man yasha afartaa baaba waa libayaani barahin الtawxiid barahin wujuub الtawxiid wa buطlaan الshirk waa yahay oo waxay yidhaahdeen waajibnimada tawxiidka iyo baadilnimada shirkiga waxaa u daliila inuu ilaahay yahay almaaliku lishafaacati waxdahu inuu kelidii shafaacada leeyahay ilaahay cidina aanay shafeeco qaadi karin ila biidnihi iyo makhluuqu inaanu shafaacada lahayn shafaacana qaadi karin ilaa ilaahay uu idmo marka allaha shafaacada leh marka uu idmana shafaaca qaad uu bilaabmayo de kaasaa xaq ule in la caabudo waana batil in lala wadaajiyo cibaadada makhluuq aan wax kala daaya laa yamliku shafaaca wax kala daaya laa yamliku ashafaaca aan shafaacana qaadi karin ilaa biidn اllah shafaacada ilahay in ku tasarufi karin ilaa ilahay subxana wa tacaala u idmo marka waa daliil min adilati wujubi الtawxiid wa buطlaan الshirk saasay yidhahdeen ismana diidayaan intaba baabka waa laga soo saari karaa waxaa la odhan karaa in shafaacada ilaahay uu leeyaho makhluuqu aanu lahayn makhluuqna aanu shafeeco qaadi karin ila biidn illah waxay daliil u tahay calaa wujubi tawxiid illahi bاlcibaada buطlaan الshirk dhinac kalena dee tafaasiishii shafaacada iyo shafaacada qur-aanku sugay waa tee iyo shuruuddeeda iyo shafaacada qur-aanku diiday oo shafaaca shirkiya ah iyo goorta ay shafaacadu shirki noqotay iyo masaaisha laftoodana baabka waa lagaga hadli karaa dariiqadaas aanaynu mari karnaa inaynu labada maqsuudba waxa weeyaan aynu jamcino oo aynu kulmino shafaacadu fi luqati اlcarab yarjicu macna shafaaca ilى اljamci wاliqtiraan jamcin laba shay iyo ka badan la jamciyo la isu geeyey iyo isku ladhnaan ay isku larhmeen macnahaasay shafaacadu fi luqati اlcarab u noqonaysa sida uu yihi ibnu faris fi mucjam maqayis luga الshin wاlfa wاlcayn aslu صaxiixu yadul calى muqaaranati shay-ayn min dalika ashafcu maxaa shafci loo yihi wa khilaaf اlwitr witriga de waa shay qura shafciguna waa laba iyo ka badan oo dee wada socda taqulu kana farda fashafactuhu mid quru ahaayo mid kalean ku lamaaniyey baad odhanaysa qaala allahu jala hanaaؤuhu wالshafci wاlwatr waay sharcan waa maxay shafaacadu shafaacadu waa alabu shaafici min allah waa kan shafeeco qaadaya inuu ilaahay ka baryo oo weydiisto xusuula nafci lilmashfuuci lahu inuu nafci u xaasilo kan loo shafeeco qaadayo oo ugu xaasilo bijalbi manfacati lahu in manfaco loo xaasiliyo aw dafci madarati canhu ama dhibaato in laga difaaco taasaa markaa shafaaco la idhahda وعalى hada xaqiiqaة الشhafاacة cinda الlah tarjicu ilى الducاء والطلب minhu an yanfaca اlmashfuuca lahu shafaacada ilahay agtiisa laga shafeeco qaadayo xaqiiqadeed waa maxay waa in cid ilaahay loo baryo un oo ilaahayow qofkaa waxaan sii taasaa shafaaco la dhahda ama qofkan ilah dhibkaa ka dulqaad ama dhibaatadaa ka difaac ducada iyo alabka ilaahay laga dalbo inuu anfaco kan loo shafeeco qaadayo xaqiiqadeedu waa taas fashaaficu daacin wa aalibu min allah kan shafeeco qaadaya wax kala samayn maayo isagoo waxba bixin maayo ilahay unbuu wax ka doonayaa oo u laysa mucطiyan lilmadcuwi bihi waxaanu ku ducaynaya isagu bixin maayo xaqiiqa tashafucna waa maxay markaad cid ka dalbaysa inuu kuu shafeeco qaado ma wax isiiba ah, adigu maya وطلب المرء miن غayrihi أn yadcو الlaha taعaalى lahu waa inaad qof weydiisato markaad la shafeec qaad macneedu inuu kuu duceeyo oo ilaahay uu wax kaaga dalbo inuu khayr kuu xaqiijiyo ama dhib inuu kaa difaaco marka qofku markuu le ishfac lii cinda allah macnaheedu waa maxay ya haye macnaheedu waa maxay ishfac lii cinda allah haddaad qof ku tidhaahdo aطlb minka an tadcuw اllaha lii an yuxaqiqa muraadi waxaan ku weydiisanayaa wey inaad ilaahay ii barido ood ii weydiiso muraadkaygiiyo ujeedadeyda inaan gaadho idan shafaacadu waa noocune min anwaaci ducaa fii baabi alabi min almakhluuqi bay soo gelaysaa makhluuq baad wax weydiisanaysaa uu karo u awoodo waxaasoo ah inuu ilaahay subxana watacaala uu kuu baryo wax uu ku weydiiyo waxyaabaha taa u daliilo waxaa ka mid a inay shafaacadu ducaa un tahay qofka cid shafaaco weydiistaana uu yahay qof weydiistay inuu ilaahay u baryo un xadiidka cabd llahi bn cabaas radia allahu canh ee muslim wariyey wuxuu cabd llahi bn cabaas yihi fainii samictu rasuula اllahi yaquul ma min muslimi yamuutu fayaquumu calى janaazatihi arbacuuna rajula laa yushrikuuna biاllahi shaya ila shafacahum اllahu fiih qof kastoo muslim oo dhinta oo afartan nin oo muwaxidiini ay ku tukadaan ilaahay u ka shafaaco aqbalaa wajhu dilaala waa maxay ducadii dadkan janaasada ku tukanayaa meydka ay u ducaynayeen maxaa lagu sheegay fi hada alxadiid shafaaca lagu sheegay halkaana maxaynu ka garanay shafaacadu inay tahay duco cid loo ducaynayo ilahay wax loo weydiinayo ishkaal baa haddaba soo aroori kara waxaa la odhan karaa soota axaadiida qaar kuso aroortay inuu ilaahay shafeeco qaadayo ilaahay cidda uu cid wuxuu weydiinaya waayo uu khayr u weydiinayo uga dalbayo ama shar in laga difaaco weydiinayo ishkaalkaas wuxuu ku sugaya xadiidka abi saciid ee bukhaari wariyey waa xadiid dheer laakiin shaahidku waxa weeye fayashfacu الnabiyuun bu uhi nebigu waxaa shafeeco qaadaya nebiyadii wاlmalaaikaةu wاlmuؤminuun fayaqulu jabbaar allah baa wuxuu odhanayaa baqiyat shafaacati marka ilahay shafaacu isu nisbeeyey soo ma shafaacana waxayd inaad cid ilaahay u barido ood wuxu weydiiso markaad ilaahay baa shafeeco qaadaya ilaahay ciddan uu cid kale u baryaya waayo ma jirto taas lama odhan karo ilaahay baa qof qof wax u weydiiyey u yihi qofkaa khayr u keen ama shar iyo dhib ka difaac jawaabtu marka waxay noqonaysa in la hahdo hada lafdu laysa calaa daahiri ereyga shafaaca halkan daahirkiisa looma jeedo waxaa jira wax loo yaqaano almushaakala lafdiya mushaakala lafdiya waa maxay wa mushaakala lafdiya waa in erey la sheego iyadoo markaa macno looga jeedo oo ereyga laftiisii haddana la sheego iyadoo kaa laga horjeedinayo jeedinayo oo laakiin macnihii aan looga jeedin marka xadiidkan shafaacadii makhluuqa lagu sheegay soo ma marka waxa lafdi ahaan macno ahaan maaha waxa lafdi ahaan looga hor jeediyey shafaaco ilaahay loo nisbeeyey oo yashfacu النبiyuun والmalaaئika والmuؤminuun baqiyat shafaacati shafaacaة النabiyiin والmalaaئika ayaa waxaa laga hor jeediyey shafaacaة الlah lafdi ahaan baa looga hor jeediyey lakin shafaacaة الnabiyi iyo shafaacaة الlahi macn ahaan isku mid maha so waadix maha shafaacat ullahi maxaa looga jeedaa wuxuu ilaahay samaynayo ah cafwi iyo ikhraaj bacdi lmuwaxidiin min annaar ilaahay inuu cid cid u baryayo maaha laakiin cafiska uu samaynayo iyo dadka muwaxidiinta qaarkood oo naarta uu ka soo saarayo bisababi tawxiid ayaa lafdi ahaan macno ahaan ma ahe ereyga shafaaco lagu isticmaalay culimada saatir waxaa ka mid ah ibn lmulaqin kitaabkiisa atawdiix lisharxi jaamic saxiix xadiidka laftiisa markuu sharaxay wuxuuna baqyat shafaacatii wa qowluhu fayaquulu jabbaar baqyat shafaacatii kharaja calaa macna almutaabaqa labada lafdi un baa laiska horjeedinayay liman taqadama min ashafaacaat lianna allaha tacala yukhrijuhum tafadulan minhu min gayri an yashfaca ila axad isagoon cid ilaa id cid waxba u weydiin ayuu fadligiisa naarta kaga soo saaray markaa lafdi ahaan baa labada laysaga horjeediyey macan ahaan inay isku mid yihiin maaha qaybaha shafaacada min xayثu الqabuل والrad idinkaa la ydinka rabaa ay horeyn usoo dhiganay aye fadل anwaaع الشhafاacة في الqur'an والsuنة min xayثu الqabuل والradd waa noocaan ay nooca koobaad الشhafاacaة ma carabi carabi ku dha ya mise faacil mise ism mafcuul ma iyadaa wax sugaysa mise iyadaa la sugaya waa iyada la sugaya ugu dhawaaq ashafaacatu al iyadaa wax sugaysaa tiri iminka almuhbatatu ashafaacatu almuhbatatu sax oo qur-aanku uu sugo shafaaco jirto la aqbalayo ka dhigay ayata labaadna al munfiye iyaduna waa ism faacil ism faacil baad jeceshaysa kaa muuqato mafcuulka shaqa iskuma liidin shafaacat lmanfiya shafaacada la diiday oo la dhici mayso o la aqbali maayo sax wey ma hiya shafaacat lmuhbata shafaacada la sugay waa maxay qur-aanku uu sugay haye ma kaana tuطlab min allah waa si aynu kusoo aragnay alqawaacid arba alati la takunu ila bidn اllahi wa ridaahu walaa takunu ila lilmuminiin waa shafaacada xaasilaysa markuu ilaahay ogolaado raallina uu ka noqdo ka shafeeco qaadaya muminiinta un baanay uxaasilaysa hataa cusaad ba ha noqdaane ashafaacaة اlmuhbata shuruuddeedi yaa sheegaya aye idn اllah lishaafici an yashfac kan shafeeco qaadaya ilahay inuu ufasaxo inuu shafeeco qaado maxaa u daliila inaanay shafaa cidina shafeeco qaaden ilaa biidn illah haye man da ladii yashfacu cindahu ila biidn shardiga labaad haye fadl fadl carabi carabi ku sheeg rida ayo yaa raali noqonaya rida ma horta ya yaa ridaada faacilka u idaafe rida man yaa raali noqonaya yaa laga raali noqonaya ma yaa raali noqonaya rida carabi ku sheeg inta rida weli maad sheegin ilahay maad sheegin rida llahi he mise almashfuuc lahu ya labadaba labadaba inuu ilahay raali ka noqdo kani inuu shafeeco qaado idankaaba dee taa koobsanaya oo alidn bishafaaca yatadaman alridaa can shaafic mid aanu ilaahay raali ka noqon dee u idmi maayo inuu shafeeco qaado maxaa u daliila cidu ilaahay raali ka noqdo ma inu cid kale in loo shafeeco qaadeen aye walaa yashfacuuna damiirku xagguu noqonaya walaa yashfacuuna ayo yaan shafeeco qaadeen su-aala meed ka naxdaan mise wa ha almalaaئika iyo kam min malaki fi الsamaawaati laa tugni shafaacathm shayئa ila min bacdi an yaأdana allahu liman yashaaء wayarضى marka labadii shardi oo ah alidnu wاridaa aayaddan waa lagu jamciye labadii waa lagu wada sheegay waa yahay shardiga alridaa yaa ku baxaya oo aan loo shafeeco qaadayn alkufaar wاlmushrikuun wاlmunaafiquun loo shafeeco qaadi maayo markii rasuulka la weydiiyey man ascad الnaas bishafaacatika muxuu ku jawaabay man qaala laa ilaha ilا اllah khaalisa min qalbihi cid ahlu tawxiid ma cid ka loo shafeeco qaadi maayo culimada qaarna waxay leeyihiin asalku waxa weeye cusaat lmuwaxidiin inay shafaacada helayaan lakin waa dhici kartaa qaarkood inaanay shafaacada helin oo inu ilahay raalli ka noqon in loo shafeeco qaado wallahu subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin